بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين caawa oo habeen talaado ay soo gelaysaa bacda salaat almaqrib kuna beegan shan iyo tobanka bisha rabiic alawal kun afar boqol iyo afar iyo afartan hijira nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa ilaahay mahadi oo farxad weyn ah inaan u fadhinno inaan sharax kooban ka bixinno biidn illahi casa wajal mas'ale ama kitaab aada u kooban baahida uu qaariga u qabo ama qaa'ilka iyo qof kastoo muslim ahna ay aad u weyn tahay cilmiga la barto wuxuu qiimo ku yeeshaa nooca uu cilmiga yahay cilmigan wuxuu la xiriiraa rabbigan subxaanahu wa tacaala ammaantiisa rabbigeen weynayntiisa rabbigeen subxaana wa tacaala xuskiisa oo mar kasta qofka mu'minka ah laga raba inuu rabbi weyneeyo rabbina xusa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala iyo booska uu jooga wax kooban ma ahan lamana koobi karo caawan waxaan u fadhinaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kitaabkaa yar oo aadka u kooban oo almuciin fii xifdi adkaari الصabaaxi wاlmasa oo akhyaarta fadhido intooda badan gacantooda ku jira dad badan oo muslimiin oo tobanku ku dhowna bishii aan soo dhaafnay gacantooda gaaray bifadli min rabbina caza wajal gudaha dalkan kenya iyo dibaddiisaba kitaabkan marka waa kitaab yaro aad u kooban ta'liifna ma ahan kutubaha ta'liif markii la yidhahda waa qof isaga wax uu curiyey haaliban laakiin kitaabka ta'liif ma ahan waa jamci tartiib waa ururin iyo isku aadin ee ta'liif ma ahan wuxuu ku saabsan yahay marka cinwaanka sida ka cad almuciin kaalmeeyaha fii xifdi adkaari الصabaaxi wاlmasa adkaarta subaxda iyo tangalabta qofka inuu la qabsada uu xifdiyo ayuu ugu kaalmeynayaa kitaabkan yar oo kooban oo jeebka si sahal ku geli inta marka aanan kitaabka nuxurkiisa u gelin ayaa waxaan rabaa inaan macaalim tilmaamay ariiqya macaalimta ayada ah qodobka koobaad waa tadkiir biahamiyati adikri wa fadlihi dikriga ahamiyadda iyo fadliga uu ilaahay agtay ka lehay subxaana wa tacaala iyo nafciga uu leeyahay inaan tiltilmaamo oon aayaadka qur-aanka ku soo arooray qaybo ka mid tilmaamo axaadiista nabigeenna qaybo tilmaamo gooni ahaan adkaarta subaxda iyo galabta fadaaisha ku soo aroortay aan si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneedba u yara taabto wax yaroo kooban qodobka labaad waxaa weeyaan asbaabta igu xambaartay kitaabkan ama kutaybkan aad ku yar inaan jamciyoon tartiibiyo qodobka labaana kaa weeyaan qodobka saddexaad u dambeeya wuxuu noqon doonaa insha allah tabaaraka wa in kitaabkii adkaarta ku jirta habka loo qaabeeyey oo loo tartiibiyey inaan muxuu ahaa aan sheegsheego kadibna aan gudaha u galna sharax kooban oon rajo weyn ka qabna insha allah tabaaraka wa tacaala oo talaado ay soo gashay iyo habeen damo arbico ah iyo habeen ka dambeeya oo saddexaad ee khamiista ah inuu ku gabagaboo biidn illah casa wajal sharax aad u koobanna aan saarno biidn illah waxaan ku bilaabayaa maclamka koobaad oo ah fadliga uu leeyahay dikriga allah subxaana wa tacaala qof kastoo muumin ah inuu allah xuso wuu jecel yahay laakiin wuxuu sii jeclaanayaa markuu ogaado rabbigan subxaana wa tacaala inuu ku xusi markaad xusto yaa ayuha aladiina aamanuu اdkuru اllaha dikra kaiira fadkuruunii adkurkum ixusa waan idin xusiyay rabbigeen le subxaanaه wa tacaala sidoo kale rabbigeen wuxuu le subxaanaه wa tacaala wadkur rabbaka fii nafsika tadaruca wakhiifatan wa duuna اljahri min alqowli biاlguduwi wاlasaal nabi allow annagana waa farannahay wuxuu nabigan la faray calayhi salaatu wasalaam rabbiga xus oo weliba si hoosoo naftaada allah ku xus subxaana wa tacaala carab keligii ma ahan inaad alla si hoos u xusto adoo quudaraynaya adoo isbihinbihini ama isjibini adoo allah subxaana wa tacaala iisu dulayni iyo weliba si qarsoodi ah korna aanaan u qaadaynin aroortii iyo galabtina qowlkaada ha noqdo dikriga allah subxaana wa tacaala digniin ayaa marka ka dambaysay oo rabbi ule subxaana wa walaa takun min alhaafiliin kuwa allah hilmaamsan walaa takunuu kaladiina nasuu llaha fa anfusahum rabbigeen subxaana wa bini aadamka u yaqaana abiicadiis ilan in la hilmaamo wax asal ay u tahay bini aadamka inuu wax hilmaamo lidalika rabbi wuxuu le subxaana wa wadkur rabbaka idaa nasiit markaad rabbi hilmaamto oo hilmaam kugu dhaca alla xuskiisa markiiba ku bood sidaa weyaan falaaxa iyo liibaanta ilaahay wuxuu ku xiray in alla la xusa wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun alla xuso inaad liibaantaanaad mudantiini rabbigan subxaana wa tacaala wuxuu nooga digay wax kasta oo dikriga allah subxaana wa tacaala naga leexini yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah awlaaddiinna iyo ehelkiinna yaynan inka leexinin ilaahay xusii subxaana wa tacaala aayaadka ku soo arooray dikrigii allah subxaana wa tacala lama koobi kara aad iyo aad bay u badan yihiin waxaan u gelayaa marka inaan macaalim kala tilmaamo oo isla maclamka gudihiisa ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee ku aroortay allah xuskiisu aan mar kasta aan dhaha qofka muminka hadduu fahmo u ogaado qiimihiisa dikriga allah wuu joogtayni oo qofka aad iyo aad u tirtirsiini nooc kastoo qofku u yahay mid weyn ha noqdo qof weyn qof yar ha noqdo qof xanuunsan ha noqdo qof caafimaad qaba ha noqdo qof awood badan ha noqdo qof daciif ha noqdo qof faqiir ha noqdo qof taajir ha noqdo qof kasta buqyadiisii iyo maqsuudkiisii inuu helo xadiidka caddayni oo dikriga qof ku tirtirsiini amaba aad u jeclaysiini waa xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam abudarda waa taqaanaan saxaabiga caalimka ahaa oo saxaabada nabigeena ka mid ah alayhi salatu salaam ayaa nabigeena rag uu la fadhiyey isagana uu ku jiray ayaa su buu weydiiyey wuxuu le nabigeena calayhi salaatu wasalaam alaa unabiukum bikhayri acmaalikum war camal aad qabataan oo camalkiina ka ah kan ugu khayrka badan ma sheega waaskaaha cinda malikikum boqorkiinna oo rabbigiina subxaana wa tacaala agtiina ugu zakaad iyo badasho badan wa arfachihaa fii darajaatikum darajooyinkiinana ugu saromarin badan oo darajaad aan la koobi karin aad ku helaysaan maidiin sheegaa wa khayrin lakum min infaaqi dahab walwariq inaad dahab iyo fida aad nafaqaysaan oo jid muxuu ahaa ilaahay uu faray aad ku bixisaan idinkaga khayr badan wakhayrin lakum min an talqw caduwakum fatadribuu canaaqahum waydribuu canaaqakum sidoo kale ka khayr badan inaad jihaad gashaan xaq ah ilan jihaadka beryahan waa la suura xumeeye cadowgiina aad la kulantaan kadibna qoorta ay aad ka jartaan ood laysaan ayagana idin laayaan waxaa idinka idinka khayr badan idin sheega intaa idinkaga khayr badan su-aasha maxay noqonaysaa marka jawaabteedii balaa yaa rasulla nabi allow inaad noo sheegti inaad noo sheegin iska daay noo sheeg oo kadib nabigan wuxuu yidhi calayhi sala slm dikrullah qofka muminka ah ee dhegaysta marka camal la qabta kan ugu khayr badan oo ugu badasho iyo ziyaado badan oo xoolo badan oo la bixiyo ka khayr badan nooc kastoo yihiin oo qiimo kasta ay leeyihiin jihaad in la gala ka khayr badan waliba aanan waxba weyn aan kaaga baahnayn oo carabka iyo faruuraha inaad dhaqaajiso qalbigana aad ka ictiqaadisa ood qalbiga kala socotay intaa un u baahan qofkii loo sheega muxuu dhihi muxuuse noqoni laa shaka arrinkaa wuxuu ku bixinayaa inuu aad ugu dadaalo oo dikriga ilaahay subxaana wa tacala aad u xoojiyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabi lihi cabdullahi bin busri ayaa u yimid xadiidkan ayuu kana xoojinayaa wuxuu ku yidhi nabi allow nin u yimid uu yidhi nabigeenna calayhi salatu slam ina sharaa'ic alislaami qad kaurat calay nabi allow sharaaicda islaamka faradkii sunnadii wahaakada acmaashii la isfaray way ugu tiro bateen ee nabi allah waxaad ii sheegtaa shay aan ku dhego atashabbathu bihi aan muxuu ahaa gacmaha iyo lugaha iyo ilkaha isugu geeyon muxuu ahaa ku mintido nabi allow ii sheeg salaad ayaa la rabaa sunna badan waajibaadka taba xagga iska dhig soom badan ayaa la rabaa oo sadaqo badan oo sunno ayaa la rabaa howlo badan ayaa qofka laga rabaa muminka si janno u galo am xasibtum an tadkhulu ljanna walama yaأtikum mahalu اladiina khalow min qablikum masatum اlba'saau wاldaraau wazulziluu xataa yaquula الrasuulu wاladiina aamanuu macahu mataa nasru اllah yani jannada in laiskaga durdirinay baad u malayseen hawl adag ayaa ka sokaysa hawl adag ayaa ka sokaysa ilaa ambiyada alla ay ka dhawaaqaan oy sabri waayeen oo yidhaahdaan mataa nasrullahi iyo muminiinta la jiray alaa ina nasrullahi qariib marka nabi allow marka sharciyadu ay gu tira badatay waxaan ku dhego oon ku mintida ii sheeg nabigan wuxuu ku yidhi calayhi salaa slam laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah carabkaada yuusan ka zuulin inuu ka qoyan yahay allah xuskiisa subxaana wa tacaala marka dikriga ilaahay guud ahaan boosku u joogo boos la koobi karo ma ahan weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalam wuxuu isbarbardhigay laba annaga aan isbarbardhignayn runtii qof dhintay soomaalida waxay yidhahdaan qof dhintay kabihiisa muxuu ahaa ka macalla qof hadduu dhinto kabihii uu watay calafyadii uu watay oo weliba xataa duug ah iyo isaga waxaa qiimo badan ay leeyihiin kabihi ilan kabihi ma ogta qof baa isticmaali uu ku so lakin qofkaan dhintay khalaas uu ku day laakiin nabigeena alayhi salaatu wasalaam qofkaas meydka ah iyo qofka nool oo waxaa weeyaan alla caabudi markuu nabigeena isbarbardhigay calayhi salaatu salaam isbarbardhigayay dikriga iyo dikrilaanta isu barbardhigay wuxuu yidhi nabigeena alayhi salaatu wasalaam mahalu اladii yadkuru rabbahu waاladii laa yadkur mahalu alxayi wاlmeyit muttafaqu calayh qofka alla xuskiisa u taagan oo carabkiisa alla xuskiisa uu ka qoyan yahay oo xilli kasta alla xusi iyo qofka aan xusaynin waxay tusaale ahaan kala yihiin qof dhintay iyo qof nool marka nolosha mu'minka dhabta ah waa inuu allah subxaanahu wa tacaala xuso waxaan ku gebagabaynaya axaadiista fadliga guud ahaad guud ahaaneed ka hadashay ee dikriga allah subxaana wa tacaala xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidka cinda alimaam muslim weeyaane nabigan wuxuu le alayhi salaa slaam sabaqa almufariduun sabaqa almufariduun qaaluu wama almufariduuna ya rasuula allah qaal addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat nabigan wuxuu yidhi qolyaha loo yaqaana mufariduunta mufaridiinta ayaa hormaray oo khayr badan la kulmay oo janno helay oo ajir badan helay oo meel sare gaaray oo ummadihii kale ka hormaray nabi allow mufaridiinta maxay saxaabadii yihahdeen nabiga saxaabadiis alayh slat slam mufariduun yaa la yidhahdaa nabigan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat ragga allah in badan xuso iyo dumarka allah in badan xusa kuwa ayaa mufariduun ayaa la yidhahdaa waana kuwa ilaahay agtii u hormaray oo meel sare gaaray ayuu nabigan leh sala allahu calayhi waali waslm ikhwaanilkiraam marka haddii xaalad dikriga nooca ay tahay oo rabbigan subxaana wa tacaala booskaas sare u gaarsiiyey dikrigii aad iyo aad ayuu u kala duwan yahay kaba soo qaad salaada gudahe dikri baa la dhahaa markii aad suuqa gelaysa dikri ayaa la qaadaa ama dikri ayaa qofka muminku ula imaadaa markii waxaa weeya masquuluu gelay qofka dikri ayuu la imaadaa masjidkan allah marka la soo gelay dikri ayaa lala imaadaa wahaakada marka meel kasta ilaahay in la xuso xaalado gooni ah qof masquusha markuu iyo waxyaaba nooca mooyaan inta badan in allah la xuso waa ariiqada nabigeena calayhi salaa slaam kaana yadkuru llaha ala kulli axyaanihi wakhtiyadiisoo dhan alla ayuu xusi jir nabigeena sala allahu aleyh ali waslem waxaan rabaa marka haddii xaaladda ay noocaa tahay meelo jirta dikriga uu shiimo ku yahay ama uu aad ugu badan yahay soo garan hadda magaalada nairobi aan degannahay meelaha qaarkood dadka waa isku raran aad bay ugu badan yihiin waa sida isli oo kale meelaha qaarna waa telteelo markaad hadda toonka xag u dhaafto westland iyo dhankan kale muxuu ahaa henegam iyo waa telteel dadka aad ba u marka dikrigan waa noocaaso meelana iyo muxuuah wakhtiyada qaar iyo goobaha muxuu aha qaar uu ku yaryaryahay oo laba dikri hal dikri wahaakada hadda ducada lagu soo gelay masjidka waa hal eh, muxuu aha duca marka laga bixi waa hal duca cunada marka la cuni waa hal ama laba duca markii laga muxuuha la dhamaysto waa hal waa saas laakiin meel waxaa jirto dikriga uu aad iyo aad ugu badan yahy dikriga aad ugu badan yahy waa meesha meesha iyada ah meesha iyada waxaa weeyaan waa fi الصabaaxi wa fi اlmasa salaada casar wixii ka bilowda iyo wixii salaada fajar ka bilowda labadaa xili dikriga aad buu ugu badan yahy xikan badan oo ay ku jirtaa oo rabbigan subxaanaه wa tacaala amar ayuu ku bixiyey in labadaa xili aad iyo aad ilaahay loo xuso yaa ayuha aladiina aamanuu اdkuru اllaha dikra kaiira wasabixuuhu bukratan wa asiila bukratan wa asiila aroortii iyo galabtii in allah aada loo xuso ayuu rabbigan amar ku bixi subxaana wa tacaala xikmadda ku jirta maxay ta marka nabigeena wuxuu yidhi calayhi الsalatu slam fima sax canhu yatacaaqabu fiikum malaa'ikaة biاleyl wالnahaar waxaa idinku isku kiin cirbiyo oo isku kiin bedelo habeenkii maalinta malaa'ig waxay ku kulmaan marka laba salaadood ay ku kulmaan waa kuwa labada salaadood salaatu اlcasri wa salaatu subxi waa xilligii raboodka iyo warbixinada kugu saabsan ay malaa'igti qaadayso oo malafkii lagaa diyaariyay afar iyo labaatanka saac ay qaadaysa weeyaan malaa'igti muxuu aha caawa bariday iyo kuwii muxuu ahaa shaqada soo galay wardig wardiyada soo galay ayaa xilligaa kala wareegi ilaahay baa weydiinay subxaana wa tacaala muxuuah ugu tagteen addoomahaygii si aadna ugu soo tagteen ataynaahum yusalluuna wa taraknaahum hum yusalluun ayagoo tukana ayaan u tagnay ayagoo tukana baan ka soo tagnay kuwii malaa'igtii imaaday salaadda fajar ayadoo salaad lagu jira ay yimaadeen salaaddii casarna marka muxuu ahaa iyadoo lagu jiray ka tageen meeshii sow saas ma ama xilligaas ay marka labadaa waqti marka muhiimad weyn ay leda sida awgeed inta hadda aan ani xasriyey oo kutayibkan yar aan ku jamciyey ama ku ururiyey adkaaru الصabaaxi wاlmasaa waa lix iyo labaatan dikri lix iyo labaatan dikri ayaa ka sugan amaba inteeda badan ka sugan nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam in salaada amaba galabti lala imaado ama subaxdi lala imaado meel marka lix iyo labaatan dikri ay ku uruursan tahay oo waxaa weeyaan ama xilli ah aanan ahayn labadaas amaba qaab iyo xaalad kollayba weli maanan arkin weli maanan arkin arrinkaa marka waxay kutusinaysaa ahamiyadda iyo qiimaha iyo booska adkaaru asabax walmasa ay leeda adkaaru asabax walmasa waxaan rabaa marka saddex ama laba aan dhahaba kuwa kale oo u doona insha allah tabarak wa tacaala adkaaru asabax walmasa fawaaidda ay leeyihiin ama fawaaidda laga heli laba inaan ka sheega laba bes labadaa inta kale markaga qiyaaso waana u tegi doonaa insha allahu tacala dikri kasta waan dul istaagi doonaa biidn illahi caza wajal xadiidka ku soo iyo waxaa weeyaan fawaaidda ku jirta waan dul istaagi doonaa biidn illahi caza wajal saddexdaa habeen caawa ay ku jirta biidn illahi caza wajal taa tan u marka adkaaru sabaax waxaa ka laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir maxay ta macnaheeda ilaah xaq lagu caabudo oon allihii macbudulxaq ahay aan ahayn ma jiro waa keligii cid haba yaraata ee wax la wadaagto oo shirkad la ahna lama arko boqortooyodhan asaa iskala mahadoo dhanna isagaa iskala shay kastana isaga ayaa awood u dikriga isaga ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahu calaa kulli shayin qadiir nabigan wuxuu yidhi calayhi salatu slam fii ma saxa canhu cinda albukhaariyi waghayrihi qofkii yidhahda markuu waa bariisto boqol jeer dikriga akhriyo wuxuu la too yahay ayuu nabig yihi sal ll slam qof toban nafood xureeyey toban nafood qof xureeyey oo inta hantidiisa xalaasha ka iibiyey addoommo la lahaa xureeyey ayuu qofka qof xureeyo ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa wuxuu ugu xoreynaya naarta xataa farjigiisa naar waxaa looga xoreynaya qofkaas u xoreeyey farjigiisa sida nabigeena cadday sala allahu alayh waali wasalam toban nafood ayaad xoreynaysaa kow tan labaadna boqol waa laguu qori tan saddexaadna boqol dambeni waa dambina waa lagaa dhaafi tan afaraadna wa kaanat lahu xirzan min ashayaani yowmahu xataa yumsi maalintaasoo dhanna waxay u noqotaa badbaado ka badbaadiyey shayطaan ilaa u ka galabaysto tan u dambaysana walam yaأti axadu biafضala mima jaءa bihi ila rajulu camila akara min dalika o kama qaala salى اllahu alayh wali waslm qodobka u dambeeya waxaa weeyaan qofka asaga qof laajar ah qof laajar ah lama arkaayo qof intaas in ka badan la imaaday mooyane halkaa dikri ikhwani اkiraam ayuu rabbigeen subxaana watacala wuxuu ku bixinayaa intaasoo fadli intaasoo khayra lix iyo labaatanka dikri oo adkaaru sabax walmasa halkaan aan ku jamcini iyo qayb kale ajraan waa laga yaabaa inta ayada ah mid ka mid ayuu rabbiga intaasoo fadli ku bixinayaa shan fadli toban nafood qof xoreeyey boqol ajar loo qoray boqol dembi laga dhaafay badbaada shayطaan hadda waad aragteen da'yarta amaba dumarka ama xataa ragga meelaha quraansaarka waad aragteen wax dhawaaqi yeeri wax dhaqaalo bixi wax mararka qaar xataa xaalada inay diinta khilaafaan laga yaabo ay dhacdo oo aad koleyba hadda aad sheeko ugu baahnayn ood indhihiinna ku aragtaan habeen imaanin waxaas iyaga ah haddii qofka mu'minka ah in shaa allahu tabaaraka wa tacaala nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wamaa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa hawe nabigeenna kuma hadla calayhi الsalatu slam haddii qofka uu la imaan lahaa dikrigaas markuu waa bariisto kaanat lahu xirzan min ashayطaani yowmahu dalik xataa yumsi badbaado iyo xirsxir bay ugu noqon lahen shayطaankii lama arkeen in sha allahu tabaaraka wa tacala gabar suxda walaa muxuu ahaa islaan suxda oo muxuu aha shaydaan uu muxuu aha dardaro ila xirsxir bay u noqonaysaa ragna waa lamid ayadna dumarkii bas ma ahane sidoo kale qodobkaas marka cidkaa fadli badan ay jirin marka shantaas ajar iyo fadli ayuu rabbigan ku bixiyaa fadliga labaad amaba dikriga labaad oo inaan tilmaamo aan rabo insha allah tabaaraka wa tacala kuwa kale u tegi doonaa eh, waa subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshih wa midaadi kalimaatih juwayriya bint alxaari alsaxaabiya aljaliil umi lmu'miniin radia allahu tacala an ardaha ayaa nabigeena calayhi asalaatu wassalaam xaaskiisay ahayd waa taqaanaan aroortii ayuu ka kalahay oo masjidku ka aaday iyadoo salligeedii salaad u fadhidu ka tagay bariisadii ama barqinkii ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam u soo laabtay iyadoo halkii fadhido oo alla xusay subxaana wa tacaala waa barqinkii ma afar saacay ahayd ma shan saacay ahayd ma lix saacay mmma saddex saacay ahayd ma naqan lakiin waa barqin adig isku celinays afar sac iska dha ama saddex saacay bar inta udheaysa bacd alfajr ilaa xilligaas markaasaa nabigeena wuxuu weydiiyey alayh sala slam booskii aan kaaga tagay wali fadhi meeshii aan kugu camiyo halkii maad joogtaa ood weliba alla xusaysa markaasay tiri ha meeshii aan fadhiyaa oo hawl kaloon qabteen lama arkee hawshaan ubaan ku jiray markaasaa nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaa slaam laqad qultu bacdaki arbac kalimaat alaaa maraat gadaashaa markaan kaa tagay kadib afar eray ayaan saddex saddex jeer dhahay oon saddex jeer ku celiyey haddii wax alla wixii aad imaaday oo alla xuskii ah oo dikri ah oo alla baryo ah oo nooc walba laho cibaadaad ahaa la barbar dhiga ama lala miisaamana way ka miisaan badin lahayd ama u dhigmi lahayd ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam maxay ta marka subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wamidaadi kalimaati ilaahay baa hufan oo xumaanoo dhan ka nasahan inta uu abuuray cadadkooda carshigiisa culayskiisa wa ziinata carshihi subcaadada khalqihi wa ridaa nafsihi naftiisa intii ay ku raalli noqoto ayuu rabbi subxana wa tacaala nasahan yahay oo xumaanoo ka hufan yahay mahadiisana la qabo wa ziinata arshi wamidaadi kalimaati iyo kalimaadkiisa khadka lagu qoro ma kalimaadka alla dhammaana ya marka inta ayada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ayuu ku sheego fadli ah waa ilbiriqsiya in la dhaha subxana اllahi bxamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinat arshi wadaad kalimaatih laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah wlahu lmulku ala kushan qadir boqol jeer tanna saddex jeer ikhwaani marka fadaa'idaas fadaaishaas noocaasa ayuu rabbigan subxana wa tacaala guda dhigay adkaaru الصabax wاlmasa haddii lix iyo labaatan ay ahaayeen laba ka jar afar iyo labaatanka soo hartay marka mid walba intaasoo kale hadii aad ka hesho ama in ku dhow ama in ka badan bal ka waran yaa kaa taajirsan yaa kaa meel sara gaarsan yaa kaa nasiib badan yaa kaa xadi iyo khayr badan laa shakka qofka ilaahay u waafajiyey unbaa heli wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim qof dheefooyin u saaxiib ah ayaa ilaahay uu siiya subxaana wa tacaala ikhwaani marka intaas markaan ugu baxo tarkiibka iyo isjeclaysiinta ama isku baraarujinta qiimaha adkaar asabax walmasa ay leedahay iyo adkaar dikriga allah subxana wa tacala guud ahaanba waxaan u gudbayaa jamacan ama kitaabkan yar in la jamciyo maxaa keenay maxaa qasbay maxaa eh, igu xambaaray si aad ogsoon tihiin qofka muminka ah ilaahay subxaana wa tacaala inuu raali garay wuu iska jecli nin walbana oo intaan halkaan fadhida ka mid ama ah, intana maqli doonta ama intana maqlaysa oo ku jirta nin walba wuxuu rabaa inuu alla xuso wa tacaala oo fadaa'ish hadda aan helnay aan sheegnay cafwan inuu helo laakiin maxaa kaa xiga waxaa kaa xiga howlo badan iraada oy towfiiq alla ka horraysa doonitaan adi aad doonayso arrinka yadaad go-aan qaadato towfiiq allana ay ka horrayso markii laga tago inaad hubkii iyo dikrigii aad heli karto inaad taqaano wa inaad goobtii ay mxuua dikrigaas u yeelay aad heli karta wa inay maskaxda kugu jirta wa ama meel dhow aad qabsan karto ka soo laaci wa soo saa xaaladda markay noocaa lix iyo labaatan dikri markii salaadda casar laga baxa ama salaadda maqhrib laga baxa labadaba waxaa weeyaan culimadu way ka hadlaane sida raajixan insha allah tabaaraka wa tacala bacd alcasri weeyaane marka lix iyo labaatan dikri oo qaarkood boqol boqol ah saan u tegi doona qaar toban tobanna inaad akhriso maxay kaaga baahanaysaa waxay kaaga baahan ku aruursan yihiin waxay kaaga baahanaysaa kitaabkeeda inaad wadato waxay kaaga baahanaysaa inaad maskaxda ku hayso hawlaan sahlanin wa sheikh noqo ama aalib cilmi noqo aday ku taallaa laakiin hawl sahlan maahan inta badanna bini aadamka wuxuu jecel yahay waxa isku yara toosan oo isku aadisan adkaarta lix labaatanka ah qaar kitaabka alla ku jirta subxaana wa tacaala qur-aankiay ku jirtaa qaar dawaawiin sunnada ay ku jirtaa qaar kutub aladkaar oo sida kitaabkeenni muxuu aha barakaysnaa oo sheekhana sheekh saciid ibnu wahaf alqaxtaani raximah ullah raxmatan waasica oo ilaahay ummad uu ku anfacay ay ku jirtaa iyadoo dhan waa ku jirta ama inteeda badan way ku jirtaa laakiin adkaar kale ka buuxda markay xaaladda noocaa tahay qofka bini aadanka ahna qaarkii boqola halkan yeella tobanaad inta taalla todoba inta taalla ah, saddexa inta taalla midba inta yeella saddex kala ka dambayso waxaa weeye afara inta qofka waxaa laga yaaba marka inuu xifdiyo inay ku adkaato inuu ururiyo inay ku adkaato laga yaabaa marka waxaan ka mid ahaa ummadda ah oo adkaaru sabax walmasaa inay akhriyaan jecel laakiin ay iskugu aadayin mararka qaar oon dhihi karin maanta adkaaru sabax walmasa waan akhriyo waan huba waxaan u dhehaynin kitaabka xisnuusin mararka waa kaa maqan yihi amaba waxaa weyaan maba haysatidba amaba waxaa weyaan markaad yarabilowda ayaad waxaa weyaan hawl kale ay kusoo geli ama waxaa laga yaaba inaad waa xifdisana intaad tidhaahdo kadibna iska dhexgasho hawlo badan baa markaa jiraan waana ka hadli doona muqadimada kitab markaan mxuu arinayno ayaan mxuu ahaa waxyaaba qaar aan tilmaami doona insha allah tabarak wa kadibna muddo hadda toban sano taqriiban io ka badan laga jooga ayaan ilaahay subxana wa tacala wuxuu waafajiyey inaan naftayda waraaq yaroo muxuu ahaa la eg aan ru'uusu aqlaam bilowgii adkaartii aan isku yar aadisto kadibna jeebka aan ku rito oon muxuu inaan akhriyo salaadii casr salaada eh, eh, fajar waxaanu sheegay wax kale ma ahan laa liriyaa in sha allahu tacala walaa lisumca walaa abadan muhimadtaas ma ahan in sha wa tacala muhimadda waxay tahay faqsus ilqasas lacallahum yatadakaruun waxaa weeyaan amaba qofkii markaad waxaa u sheegto sidii adig aad soo martay aduu kufaysa u dhacaysa usoo kacaysi <laughs> nooca maa waxaa laga yaaba inuu ka faa'idaysto soo marka jeebkaan geliyey kadibna waxaan go qaatay inaan jeebkaas waraaqda yar ka bixinin ilaa aan mxuuha ka xafido salaadda casraan ka baxa meeshaan iska fariistaa marka waa wax toddoba daqiiqa ama toban daqiiqa ah. saasaan u eegaa ilan waa xifsanta adkaarti laakiin iskuma aadisna iyadoo isku aadisan waan akhriyaa fajarka kadibna saas oo kale muddo muxuu ahaa dhowr iyo maalmood ka yarba muddo kooban waa isku toostay bifadli min rabbi caza wajal marka arrinkii waxaa kaloo muxuu ah go-aan aan qaatay bacda salaati alcasri iyo bacda salaati subxi inaanan kicin inaan akhriyo mooyane ilaa muddo dambe laga gaaro oo aan muxuu aha qofku iska hubiy markii dambe ood la qabsato ood ood hubta inaadan ka tegaynin marka iyada waa kici kartaa laakiin inta aad ku jirta tababarka iyo trainka inaad salaadda casar markaad tukata aadan kicin salaada fajr markaa tukatana aadan kicin markii dambe waxay ku noqonaysaa insha allah tabaaraka watacala sida oxyjiinka neeftaadao kale ku noqoni hadda oxyjin laan ma joogi kartaa dadka qur aad ku akhriya safkaan hore akhyaartan iyo ummaddan meeshaan fadhida maalinta haddii aynan muxuu aha subci akhrinin ma abadan ragga qaar waxaa weeyaan waxaa laga yaaba qur inay shan iyo toban akhriyaan halkaan fadhiyo maalinta ay muxuu aha subac ama laba subac ay akhrinin ama saddex subac ay akhrinin maalinta ay waa qananayaan qaarkood rag rag ka mid ah a maxaa y la qabsatay hadii ay sagaal saac oo habeenim halkaan soo fadhiisan sigiska dhexdiisa maalinta ayada waxaa weyaan iskuguma aaday iskuguma toosiis wax badan baa ka hadlaysnaani waxaa maxaa yeelay naftoodii ay ku layliyeen oy bareen oo la qabsatay safkaan hore mararka qaar anaga xaajaan galnaa hore xaajaan galnaa hadda mxuuaa shali misdaraad ahayd may shali shali casrka ahayd shali casrka xaajaan ku jiray oo safkaan hore umadaan kale celinay waxaa wada ragaa maxay tahay waxay tahay naftoodii waxay la qabsatay oynan ka dhaqaaqaynin khayrka isagaa marka khayrka asagaa duubi waayo qofku uma xanuunsani adkaarta markay kuu gaarto asaga hadhowtay marka aday ku taallasaad yeeli marka iyada khalaas wa laakiin marka hore inaad muxuu ahay bahasha ku dadaasho aad waxaa weeyaan la qabsato arrinkaasaa jiray kadibna masjid la masjid mubaarak ee ku yaela xaafid sri oo masjid aad u khayr badanah ilaa dhowr boqol oo dhallinyaro a ku tukada boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dhalinyaro ama ka badanba marka ayaan kelimo yar ka jeediyey ku saabsan adkaarta oon iskugu yar aadiyey marna intaan ka jeediyey masjidkan sigiska mise laba jeer ahayd markaan kitaab soo saaray mar ay marka horreysay kadibna akhyaar joogta markas mubaaraga waxay yidhahdeen wax yaroon ka raacanno ma noo heli kartaa sanad ka hor ay ahayd markay i weydiiyeen waxay igu noqotay waxaan yidhi insha allah waan dadaali mar markaa la i weydiiyaa weliba nin baa gooni i weydiin jiray waxay igu noqotay marka qaan igu taagan inaan deyn baxa marka ay qasab igu noqotay ilahina wuu igu kaalmay subxana wa tacala bishideedaan soo dhaafnay ayaa marka aan kitaabkan yar almuciin fi xifd adkaar sabah walmasaan ku jamciyey markaan jamcina waa tii aan soo bandhignay oan kusoo bandhignay meesha la yihahdo slimol oo akhyaar badan ay kasoo qayb galeen kadibna waxaa weeyaan ilaa toban kun oo muxuu ahay koobi wax ku dhow ayaan ka dabcinay masaajiddo badanna waa marinay bifadli min rabbi caza wajal gobolladana waa la gaarsiiyey ilaa dibaddana waa u baxay marka maqsuudka marka maxay ahayd maqsuudka waxay ahayd in qofka muminka wax yar u qaato adkaarta asaga waxaa weeyaan kow iyo labaatan maalmood qofka xataa aan xifdi ugu talagelin oo intuu fadhiis iska akhriyo kow iyo labaatan maalmood oon hal maalin gambinin casr kastana iyo subax kasta sida faatixadii uu baranaya ilaa afarta ilaa afartan maalmood waa ku horay ugu qorantay muddat lxifdi waaxad wa cishriin ilaa arbaciin yowm mujhadan mesh yacni labaatan iyo kow ilaa afartan maalmood haddii aad akhriso ood xataa inaan xifdi ugu talagelin horaad ka qabanaysaa sida faatixadina ku noqona insha allah tabaaraka watacaala kadib khalaas waa hadiye kitaabkii qofku baanaad siinaysaa marka in saas ay dhacdo ayaan marka ayuu maqsuudka ahaa alxamdu lilah waa kole in lagu intifaacan waan rajayna bidn illah caza wajal kitaabka marka waxaa ka faaidi kara yaa ka faaidi kara ummado badana ka faaidi karto anaa ka faaidi kara adaa ka faaidi kartaa ilmahaada ugu faa'ideyn kartaa jiraankaad ugu faa'ideyn kartaa muslimiinta guud ahaan ugu faa'ideyn kartaa dugsiyada qur-aanka loogu faa'ideyn kara fursad aad u fiican ayay runtii heli karaanoo ilmahaas yaryaro shan jirka markay ay xifdisiyaan adkaartan ilaa siddeetan sana boqol sanno dam hadduu jooga waxaa weyan ajarku u soconaya macallimiinta fursad weyn bay runtii haystaan qur-aanka ay fursad ku haystaanoo qur-aanka faatixada maalin kasta toban iyo todoba jeer faatixada la akhrina ayagaa baray nasiibkooda wax saalan maahan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu adkaartan ayadna waxaa weeyaan wanaag saas oo kale ad insha allahu tacala amaba ku dhow inaad ka heshaa laga yaaba marka howlahaasoo dhan ayaa marka sabab u ahayd in aan muxuu aha kitaabkan jamciyo ilahina waxaan ka baryana subxana wataala bismi llah usna wa sifaat alculaa inuu muxuu ahaa ka dhiga mid wejigiisa u barax tiran oo cid kale oo loola qasta ayna jirin qofka kaatibka ama jaamica ah iyo waxaa weeyaan cid kasta uu cod iyo qoraal ku gaaraba ilahi subxana watala ku anfaco haddana insha allahu tabaraka watacala waxaan gelaynaa kitaabkii inaan marka aan anfasirno intaan anfasirin ka hore kitaabka waxaan u qeybiyey si xifdiga u fududaado todoba qaybood todoba qaybood qaybta koobaad waa qur'aaniyaad inta qur-aankan isku meel ku aadiyey inta qur-aankaa dhana dhinacan isla mariyey waa shan qaybta labaadna waa furaada waa adkaarta xabadxabadka ah adkaarta xabadxabadka ah oon laba jeer la akrinaynin walaa saddex jeer walaa ka badan aan la akrinaynin ayadna waa afar dhinac baan isla mariyey qaybta saddexaad waa adkaarta saddex saddexda ah adkaarta saddex saddexda ah ayadna waa lix dikri lix dikri weeyaan dhinacaan isla mariyey qaybta afaraad waa adkaarta todoba todobada ah todoba todoba weeyaan ayadna waa hal dikri bas meel ayaan dhigay dhinaca marna mogt hal xabe meel gooni ahaan dhigay kadibna qaybta shanaad waa lafdiga sabaax iyo masaa adkaarta ay ku jirta asbaxnaa amsayna ma asbaxa bi min nicmatin ma amsaa bi min nicmatin masaa lafdiga subax iyo galab ayaa ku carabaaban oo ku cad kuwa iyagana waa shan dikri ayaa dhinacan isla mariyey waa shan dikri dhinac isla mariyey qaybta lixaad waa casharaad waa adkaarta toban tobanka ah waa laba dikri bas dhinac isla mariyey qaybta u dambayso gabagabada ah waa miaad waa boqol boqolka ah waa saddex bas dhinac isla mari laga yaaba marka inaas tirahda <laughs> waxaas geen badana yacni eh, eh, qur'aaniyaad oo qeyb aho shan ah, iyo hulaahiyaad saddex saddex aho ama cafwan eh, furaada oo xabad xabad aho shan ah mise afar ah, ah. iyo hulaahiyaad oo lix ah. iyo subaaciyaad oo xabad ah todoba kuwa iyo casharaad asbaxna amsayna washanna casharaad oo laba ah miaad waxgeen badana wax geen badan maaha waa todoba daqiiqa bes qofka carabku todoba daqiiqa ku dhamaynaya qofka carabka culusna miiqaa weeyaan waa toban daqiiqa bes wabilahi towfiiq danahada qabso marka dukaankaadii hawlii kaa xayirna iyo danahadii u bod badaca salaat alcasri toban daqiiqa sidii naftaada inaad muxua darajo sare ku gaarta janna ilahi ku hesho insha allah tabaaraka wa wixii aan soo sheegnay wax ka badan aad ku hesho bacd alfajr intaaso kale bas warku waaba dhamaaday waxdi badan insha allah tabarak wataala ma ahan koobigaan marka waxbaan soo eegina waa mid yar weynoo anigaan gooni ula soo baxay marka ka waan ka dhigi lahenay laakiin maqsuudkii ayaa dhumi inteed gelilkan xageed gala ka waxaa la rabaa inu kula socdo khafiifu alxamli yuujad xayu kunta waa mid aad u fududo meel alle meeshaad joogto baa kula jira mararka qaar waxaa laga yaabaa khiyaarta qaar inay xaraj ka dareemaan masquula waa su-aal imaan karto in adkaarta iyo waxyaabaha ilaahay dikrigiisa ah in musqulaha iyo meelaha noocaas lala galo ma fiicno waa laga haboonyi laakiin masalada waxaa weeyaan telefoonka kitaab quraan kugu jira ma la gashaa mise lama geshid waad la ay leeda insha allah dembi ma lahan kan marka culamada waxay ka hadlaan musxafka xataa musxafka kitaabka qur kariimka ah xilliyi jira in dukushil la geli karo waa goorma waa marka aad ka baqaysa in uu muxuu ah in laga hado ama uu kaa dhuma markaasoo kale intaa isku xirta laabta ayaad meel ku qariso allageli culamadu way ka hadlaan masalada yada kanna waa lamid isna ama wuuba mxuu ahaa <laughs> qur ilaahay <laughs> dasaya marka culimada marka waxaa weeyaan waxay leeyihin waa karaahiyo karaahiyada laakiin waxay zuulaysaa oy meesha ka bixi haddii aad kitaabka dayacma kabsoo qaad qaara waxay sameeyaan musqulaha meelahooda kore saa u saaraan sax maaha mida kale maba wadaysid insha allah tabarak taala ko iyo maalmood kadib inaad waddo waaba khaladba haba wadin ugu badnaan afartan maalmood kadib inaad wadamahan agtaada lagu baarkay kan waa qof kala siisa maskaxdaada iyo qalbigaada ku jira insha allah tabarak wa tacala ka dhimato wuuna kula soconaya insha allah caza wajal intaasna baraarujina iga ahayd kitaabka marka hala furo nin walba kitaabka u haysta fak ha siiyo ma haye fadal bismi llah raxmaan يقول الجامع وفقه الله وسدده المقدمة kitaabka wuxuu ka bilowday almuqadima muqadimada waxaa la yihahdaa hordhaca almuqadima waa hordhaca alxamdu lilahi اlmaxmuud fi اlأulى wاlآkhirة almashkuuri alxamdu lilahi اlmaxmuudi fi اlأulى wاlآkhirة والمشhكور في الظاهر والباطن المثنى عليه في الخير والشر الذي قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الذاكرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل afalaa akuunu cabdan shakuura sala allahu calayhi wacalaa aalihi alayibiin alطaahiriin wacalaa asxaabati alguri almayaamiin waslama tasliima masiida ama bacdu alxamdu mahad lilaahi alla weynay u sugnaatay mahadoo dhan cid kale oo mudan lama arka almaxmuud allihii la mahadiyey lana mahadiyo fi luulaa adduunka iyo walaakhira aakhira iyo adduunba allihii la mahadiyo ayay mahad u sugnaatay waxay la too tahay qowlka ilaahi subxaana wa tacaala wa huwa allahu laa ilaaha ilaa huwa lahu alxamdu fi luulaa walaakhira wa ilayhi turjacuun ay la macnata lahu wa huwa allahu laa ilaaha ilaa huwa lahu اlxamdu fi اlأulى wاlآakhirة wa lahu اlxukmu wa ilayhi turjacuun allah waa allihii isaga cidaan ahayn oo la caabudo aanan jirin mahad isagay u sugnaatay adduun iyo aakhiro xugunna isaga ayaa iskale subxaana wa tacaala isaga ayaadna u laabanaysaan ayuu rabbi le subxaana wa tacaala waxay la macnota marka alxamdu lilahi almaxmuud fi اlula wاlaakhira ayadda qur-aanka la macnota wاlmashkuur allihii lagu shukriyo fi اdaahiri sida muuqato daahir ahaan iyo walbaaطin iyo qarsoodiba huwa اlأwalu wاlaakhiru wاlظaahiru wاlbaطin almuhnaa calayhi la amaano oo la faaliyo fi اlkhayri khayrka lagu faaliyo hadduu khayr ku siiyo ama uu bixiyo iyo washari hadduu shar bixiyana lagu faaliyo rabbigan subxana wa tacala ilan waa xikmad waa taqaanaan xadiidka nabigeena calayhi الsalaatu wasalam haddii wax culus ay dhacaan muxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi calaa kuli lagu sugan allah asaga ayaa mahadsan allahaas la ammaano khayri sharba lagu ammaano sharsee looga amaanay khayrka garanaya waxaa looga ammaanaya wa an tu'mina biاlqadri khayrihi wa sharihi o alladii allahaaso qaala yidhi ayaa mahad iyo faalla iyo shukri adduun iyo aakharabala allahaas wuxuu yidhi fadkuruunii war ahlu iimaanow muslimiina i xusa adkurkum ana waan idin xusi washkuruu igu shukriy lii ana igu shukriy walaa takfuruun hay u gaaloobina waxay la too tahay qowlka ilahi u yidhi subxaana wa shakartum laaziidanakum haddii ad igu shukrisaan waa idin kordhinaya walain kafartum ina cadaabii la shadiid waxay la too tahay qowlka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam tacaraf ilى اllahi fi الrakhaa yacrifka fi shidda ilaahay xus oo ka warhay oo alla subxaana wa tacaala ku xirnow xilliga barwaaqada iyo caafimaadka iyo irsaaqadda iyo amniga aad ilaahay ku sii subxaana wataala haysata markii xaaladda ay ka liidato oo caafimaadka hoos u dhaca oo awoodda hoos u dhacdo oo daqaalaha hoos u dhaca oo amniga hoos u dhaca markaasuu ilaahay ku xasuusani markaasuu allah subxaana wa tacaala ku badbaadini yacrifka fi shidda ay la too xadiid cajiib ahaan la yaabay oo ilaahay subxaana wa tacaala markaad barwaaqo ku sii inaad baabkiis albaabkiis ka tegin dadka qaar waxay dhahaan hebel masjid safkaru galay ma maqasha sheekadaas hebel safkaru galay macneeda maxay u taqaanaan ya shiidwa shiidwa raggan hadda meesha fadhiya ad arkaysaan dadka qaar waxay haystaan dadka oo muxuu ahaa sacaaliigta oo waxba aan haysaninoo ba-anna yihiin saa maahan macneeda saas maahan waa dad deeqtooma bifadli min rabbi caza wajal cidna aan u baahnayn waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda u jeclaysiiyey dikrigiisa iyo xubigiisa ad ilahay jeclaysiy subxana wa taala ayaga iyo annagaba allahna sugo dhammaanteen marka xadiidkaas tirmidi ayaa fi jaamici kusoo saaray alxaakimna fi musnad fi mustadraki ayuu kusoo saaray sanad xasan ah ayaa nabigan wuxuu ley alayhi الsalatu salaam man sarahu an yastajiiba allahu lahu cinda الshadaa'id wاlkarbi falyukir adducaa fi rahaa adiga ma doonaysaa markay xaalad adag oy xaaladda kaa istaagtaba inaad ilaahay faraj kuu furo hawl baa kugu adkaatay ilaahayow inaad tirado markiiba ad hesho ma doonaysaa meel ciriiri aad gashay inaad markiiba faka tiraad ilaahayow iga bixi oad ka baxda ma doonaysaa nabigan wuxuu yidhi calayhi salatu salaam qofkii jecel oo weliba ku farxi in ilaahay subxaana wa tacala markuu shidda iyo ka faydo ha badiyo allabaryada markuu barwaaqo ku jiro markay nicmo ku korartaba gacmaa kor itaag ma garata aljazaau min jinsi alcamal weeyaan waaya aladi qaala fadkuruunii adkurkum mashkuuli walaa takfuruun wa ashhad waxaan markhaati ka wanqirayaa an laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allahu alla weyne ma ooyane waa tawxiidkii ayaan qiraya adna waa ila qiraysaa dhammaanteen waan qiraynaa halkan waxaan u joognaa qiritaan aan qirayna awgeed aan u joognaa ilahay baa ku maan subxana wa tacaala laa ilaaha ila allah kelimadaas waa kelima aad weyn kelimadaas waa kelima aad weyn sida xadiid saxiix ku sugan maalinta qiyaama xadiisu lbitaaqa waa taqaanaan waraaq yaray ku qoran tahay kaar yaray muxuu laa ilaha illa ku qoran tahay iyo dembiye cirkii dhulka buuxiyey oo weliba muxuu dawaawiin aho muxuu ahaa aan kor loo qaadi karin ayaa lisa miisaami laa ilaha illa wa ka miisaan badani allahu akbar marka kelimadaas marka waxay u baahan tahay in laga ogaado laba shay tan koowaad maxay tahay inay nafyi diidma iyo sugid labada inay ka koobanta labada rog inaad ogaato waa laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin waa nafyi ila labada rukni ogow laa ilaha illa laba rugni ay leedahay laba tiir qodobka labaad in la ogaada muhiimka waxaa weeyaan shuruud ba leedahay sideedda cilmun yaqiinun waikhlaasun wa sidquka maxabatin wainqiyaadin walqabuuli laha waziida haaminuha wa alkufraanu bima siwa ilaahi siwa alilaahi min aladdaadi qad ulliha sideeddaa shardina muxuu a hadda aan sharxi karin ayadna inaad barato isku day oy leeda kelimada tawxiidka laa ilaha illa allah wa ashhadu waxaa markhaati ka an laa ilaaha ilah xaq luu caabudo inaysan jirin ila allahu alla weyne mooyane waliyu daakiriin kuwa alla xusa weligooda wa allah waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min aulumaati ila اnuur wاladiina kafaruu awliyaahum الطaaguut yukhrijuunahum min الnuuri ila اظulumaat marka inta alla xusta yaa weli u ah allah subxaana wa tacaala wa ashhadu waxaan qiraya oo markhaati ka ahay ana muxamada muxamed nabi maxamed alayhi sala slaam cabduhu alla adoonkii inuu yahay wa rasul rasuulkiis inuu yahay ayaan markhaati ka onqiraya oo xaqiiqo iga ah nabi maxamed in addoonomo lagu sheeg lagu sheego ceeb ma ahan ceeb ma ahan rasuul alla weeyaan waana addoonkiisa rabbigan wuxuu ley subxana wa tacaala maa kaana muamad muxamadun aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allah wa khatama الnabiyiin sidoo kale nabigeena laftirkiisa wuxuu le alayhi الsalaa slaam kama cinda الbukhaariy laa tuطruunii kama aطrat الnasaara ibna maryam ha igu xadgudbina oo ha igu talax tegina sida reer bani israa'iil ama nasaara nasaaro se ay ugu xadgudubtay nabi ciise inamaa in kale maahna ana aniga cabdun addoon u baana wax kale maahi faquluu maaad waxaad tirahdaan marka maxaad dhahaysaan cabdullaahi wa rasuuluhu addoonka alle iyo rasuulkiisa dhaha waashhad waxaan markhaati ka ahay oon qiraya ana muxameda nabi maxamedna calayhi salatu slam cabduhu alla addoonkiis inu yahy wa rasul rasuulkiis inuu yahay itraaga iyo xadgudubka jiro kolleyba waa sharax uma baahnidiin beryahan kow alqaa'il rasuulkaa soo yidhi afalaa akuunu miyaanan ahaanaynin cabdan adoon shakuuran ee shukri badana ah miyaana noqonaynin nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu rasuul alla yahay addoonkiisna u yahay ayaan qiraya sala allaahu allah u naxariista calayhi wasalam sala allahu calayh sala allaahu salla allahu alla weyne naxariis hasiya calayhi wa calaa aalihi ehelkiisa ee wanaagga badnaa aaahiriina ee nadaafadda badnaa oo aahiriinta ahaa wa calaa saxaabatihi saxaabadiisa alguri ee bariirta lahaa sharaf bilad sharaf lahaa almuhaajirin walansaar almayaamiin wasalama allaha badbaadiyo tasliima badbaada kaiiran ee badan masiidan ee weliba dheeri ah amaa bacd intaa kadib waxaan rabaa marka inaan qodob yar dul istaago afalaa akuuna afalaa akuunu cabdan shakuuran miyaanan ahaanaynin addoon shukri badana ah xadiidkaas nabigeena calayhi salaatu salaam hadalkaa isagaa yidhi ummuna caaisha ayaa waxay leedahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray markuu salaad u istaago mid aanan fariisanin oo qiyaamuleylka dheereeyo ilaa ay labadiisa lugood dildilaacaan tafatala qadamaah taagnidii badnaanteedii sifiin ay gasho markaasaa waxaan ku ihay tiri ummuna caaisha rasuulka allow atasnacu haada waqad ufira laka maa taqadam min dembik wamaa taahar nabi allow masaanaad samaynaysa ood alla u caabudaysa oodan fadhiisanaynin iyada oo alla subxaana wa tacaala dembigaada hore iyo kii dambaba uu ku dhaafay waqad ufira laka maa taqadam min dembika wamaa taahar kadib nabigan wuxuu yidhi afalaa akuunu cabdan shakuura nabigeenna hadalkiisa weeyaan calayhi salatu slam annaga marka ma dembiga hore noola dhaafay makii dambaa noola laafo miyaa naqaanaa xaalkeenna suu yahay miyaan ogsoonahy annagoo xaaladdeena ay noocaa ayaa mararka qaar waxaad maqlaysaa hadal cajiib ah hadalkaas muxuu mataqaanaa qof baad leeda niyo waxaad yeeli war alla ka baq oo dee cibaadadii rabadii oo saasaad leeda mogta adigoo iska muqasir ahaa laga yaba mararka qaar inaad jiidbooto oo oo tira warheebood maad salaada badiisa oo masaad yeeshid adaana ka liidanba walaa yamnac qofka inaad adiga waxaan ka gaabiso ood ka gaabisay muxuu cibaadadaas darteed dadka wanaagka u farin ma soconays culimadu waxay leeyihiin haddii xataa dembiga aad kudhacaysa dembiga asaga dadka aad ka reebta waa waajib gooni kuu saaran waa hawl gooni kuu saaran inaad dembiga ka hartana mid gooni kuu saaran cibaadadaas haddii aad ka gaabisay dadka inaad tiraada la imaado ay tanna goonigay kuu saaran tana goonigay kuu saaranta marka shardi ma ahan qofka wanaagga fara inuu asaga la wada imaadi markaad tirahdo warniyo hebel ow maad yar korrisid bahasho yar dheeraysid wuxuu ku oh, aniga ilaah waan toogaa oo oh, ilaah waan ka baqaa oo oh, maasha allah xaalkayga saas qofka iska dhaha laga yaabaa ilaaha ila allah falaa tauranakum alxayaat اdunya walaa yuranakum bilahi biاllahi اlharuur waay amaa bacd intaa kadib hadalka marka dambe jaamica ayaa iskala saa ula socda falamaa goortii waana sharaxnay oo inta hadda aan sheegi doono horaan u sheeg sheegnay falamaa goortii ra'aytu aan arkay min xaali aniga xaalkayga waa jaamicii iwa xaali naas dadka xaalkooda oo muslimiinta walaalihii ah shuqlan mashquul rahiiban ay murhiban yani mashquul inaba caadi ahayn oo dadka baqdin geliyo mashquulka inaba caadi ma qofka waxaa laga yaabaa inuu xataa iska warhayn mararka qaar nin baa mandha wuxuu lahaa dadka nairobi jooga mashquulka awgiis yacni inta dhimirwaaliga ah <laughs> ma garat nin waa loo dhaqani nus inay gaaraana laga yaabaa oo muxuu aha caadiga ah mashquulka yeela wax kale maahan wa tara nnaas sukaara wamahan bisukaara oo dee aakhira iyo yowma alqiyama rabbigan ka hadla subxana wa tacala maxaa yeeli waa iyo mashquulka meesha jira awgeed weeyaan wa tashatutan iyo kala kala tagsanaan iyo bahsanaan dihniyan ee madaxa loo nisbay kaiiran weliba badan qofka maskaxdiisii waa bahsanta ya inta waxbuu ku fikiraya inta waxbuu ku fikiraya wahaakada meel kuma aadan maskaxdiisii maxaa yeelay lighalabati ashawaaqi mashquullada oo ka tambadiyey iyo wasawaarif waxyaabaha qofka maskaxdiisa leexiyo alcasriyati casriga <laughs> maxaa u weyn ya maxaa u weyn social media oo kumanaan macluumaad hal mar soo daadini kan ku dhac kan ku dhac kan ku dhac kan ku dhac kan qaba kan daa kow waladii tashatudkaas iyo maskaxdan baahsan oo yu-addi qofka gaarsiinaysa oo keenaysa ilaa cadam alxifdi xifdi la'aan xifdiga xataa markay maskaxdaada ay baahdo xifdi ma imaanayo ilaa cadam اlxifdi xifdi la-aanti iyo watarkiis iyo qofka inuu shay gooni ah si gooni u abbaaro watarkiis iyo abbaaritaan calaa adkaari taxsiini اlmuslim qofka muslimka ah adkaarta difaacdo inuu xifdiyo inuu toogta ood ayadi muxuu ahay xoogga saaro xifdiga isaga ah ay ka leexinaysa fi الصabax wاlmasa adkaarta oo subaxdii iyo galabtii laga rabo iyo walikowni aglab اlmualafaat kitaabaha la qoray intooda badan ahaashada ay ahaadeen fii dalika adkaarta ima an takuuna inay ahaato طawiilatan mid aad u dheer kutubo dheer oo kitaab aladkaar lilimaam الnawowi aleyh raxmat ullah kutubo weyn tushibu ku xeeldheeraanaysa fii dikri kaamil اxadiid xadiidka kaamilk kaamilnimadiisa inay u sheegto iyo wa fadaail dikri dikriga fadaaishiisa inay sheegto aw amaba ana xajmaha xajmigeeda iyo buurkeeda ayru munaasibin lilamli in la qaadaba munaasib maaha hadda kanoo kale haddii aad mxua tirahda adkaaru sabax walmasa ayaan ka akrina oo wadi ma wadi kartaa ma wadi kartid waa way laakiin midkaan yar markaad mxuu ahaa ay noqoto maxay noqoni waa kan cid arki ma laha lakin kan intaad gelinaysaa wuxuu geli karaa ma mayna dadka koorarka weyn wata jeebakooda weyn buu geli karaa oo mararka qaarna culaab qofku inay ku noqoto laga yaabo ow ana xajmaha xajmigeeda iyo culayskeeda hayra munaasibin lxamli in la qaado oo muxuu ah, mar kasta qofka u wato munaasib uma ahan fadlan can ilxifdi in la xifdiyo iskaba dhaaf waa weyn yihiin yacni kitaabaha laga qoray markay xaaladda noocaad ay noqotay ayaan cazamtu waxaan go'aansaday calaa talkhiisi hadihi alawraad awraaddan inaan mxuu ahaa soo kooba fii safaxaatin xaanshooyin iyo waraaqya yasiraatin ee aad iyo aad u fudud wa biariiqatin iyo qaab mubtakaratin ee la curiyey mutajaanisatin isku nooc ah amaba isku qaab ah tusaacid lmuslima qof muslimka waxay ku caawinaysaa allabiib ee waxgaradka ah qofka waxgaradka waa qofka akhiriska fikro xaqiiqada saas weeyaan fii istithaariha inuu xifdiyo iyo wa mudaawamati qiraa'atiha akhrinteeda inuu joogteeyo can dahri qalbin si qeyb iyo xifdi ah oo korkahayna kula sabaaxin wamasaa subax kasta iyo galab kasta xataa yalqa ilaa uu kala kulma allah alla weyne tabaaraka wa tacaala bixasanaatin xasanaat inuu si ilaa ugala kulma kaiiratin ee aad u tiro idinka alleh subxaana wa tacaala ayaan go-aankaas qaatay kadibna awraaqda noocaana oo yar ayaan jamciyey oo rabbi yasiray subxaana wa tacaala intaa markay dhacday waqasamtu waxaan u qeybidha aladkaara adkaarta kitaabkan ku sugan ilaa sabcati aqsaamin toddoba qayboodaan u qeybiyey munadamatin isku toosan mutasiqatin isku aadan wahiya adkaartaana khulaasatu adkaari الصabaaxi wاlmasaa adkaarta subaxda iyo galabta oo lasoo koobay weeyaan iyadoo lasoo duduubay wa majmuucuha wadarteeda iyo guud ahaanteedana sittun wa cishruuna dikran waa lix iyo labaatan dikri lix iyo labaatan dikri weeyaan kadibna waxaan galay ama uu kitaabka aad arkaysaan in toddobada qaybood lasii qeexa awalan todobada qeybta u horeyso alqur'aaniyaat waa qeybta qur ama qur-aanleyda waxaad dhahdaba waa qur-aanka ah wa khamsa waa shan aaniyan qeybta labaadna alfuraada waa xabadxabadka dikriga halkilyaalaha ah taas aad u taqaanaane xabadxabadka ah wa afar ثالثا dikriga saddexaad ama qeyb saddexaad aلثulaaثiyaat waa saddexlayaasha ama saddex saddexda dikriga ah wa hiya sittaة waa lix dikri raabican qeybta afraad الsubaaciyaat dikriga todoba todobada ah todoba todobada kan ah weeyaan wa huwa waaxidu dikrigaas waa hal dikri xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rab lcarshi cadiim wa khamisan qeybta shanaad alصabaaxiyaat subaxley iyo walmasaa'iyaat galabley ya yani waxaa weeyaan aلصabax lafdiga subax iyo lafdiga galab ayaa ku carabaaban oo ku cad wa hiya khamsatun waa shan dikri saadisan qeybta lixaad alcasharaat waa adkaarta toban tobanka ah wa hiya inaan iyadna waa laba dikri saabican qaybta toddobaadna almiaat waa adkaarta boqol boqolka ah wa hiya alaaثa waa saddex weeyaan wa tafsiilu dalika qeexitaankeeda iyo kala dhigdhigeedana fi laati beejkan soo socda oo muxuu ahaa lixaad iyo boggaas ayaad ka helaysaa marka oo kadaba ka bilaaban doona awala alqur'aaniyaat habeen dambana insha allah tabaaraka watacaala aan geli doona habeen dambe iyo habeen ka dambeeya ayaan isku dayi doona insha allah caza wajal inaan ku gebagabayno rabbigan waxaan ka baryana subxana wa tala bisma sna wasifaati culaa an yuyasir lana wa an yataqabala mina hada wallahu aclam wsal allah wasla abdi rasul mustafa jazakum allah khayra